العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد darsigani waa darsigii sideedaad ee ka mida min kitaabkii taطيir الاctiqاad can aطraan الilxaad qaala الإimaam raximah الlahu taعaalى fahaؤulaaءi الqubuuriyuun kuwa qubuurta caabuda ama aaminsan waalmuctaqiduuna kuwa aaminsan fii juhaali اlaxyaa'i inta nool jahaladooda awliyada moodahaya iyo wadullaalihim kuwooda dhunsan awliye iyo culamo moodahaya salakuu waxay qaadeen masaalik almushrikiin wadooyinkii mushrikiintay mareen xadwa alqudati bilquda qudadu waa baarinta ama baalka waxay qaadeen weeye salakuu masaalika almushrikiin mushrikiinta wadooyinkooda bay mareen xadwa alqudati bilquda baalka sida baalka loogu bega baalka baal bay u raaceen wey waddo walbay mareen mushrikiintu hore ayay mareen asalkuna waxaa weye leebka ama fallaadha marka la baalhayo labada baal baarimadoo lagu xidho suu leebku u duulo waa laysla simaa xagga qadarka xagga eh, dherarka ballaca waa laysla ekaysiiyaa haddii kale leebka waxaa ku imanaya eh, miisaan la-aan tawaasun la-aanoo marka la tuuro ama la gano wuu leexanaya marka waxaa weeye sida labada baarimood isu dhowrahayaan ee u siman yihiin yay mushrikiinta hore iyo kuwa maanta jooga u siman yihiin waa leeb labadiisii baal labadiisi baarimood xadwa alqudati bilquda qudada saxarkana waa la iska yidhahda mararka qaarkood min alqada faاctaqaduu waxay aamineen fiihim ay fii dulaali اlaxyaa aw juhaali اlaxyaa iyo awliyadii maa laa yajuusu waxaan bannaanin an yuctaqada in laga aamino ila fi اllahi subxaanahu wa tacaala shay ila mooyeen axad kale aan loo tiirin karin bay u tiiriyeen wa jacaluu lahum waxay u yeeleen jus-an gabaloo min almaali hantidoodii ka mida wa qasaduu waxay u qasdeen qubuurahum qubuurtoodii min diyaarihim guryahoodii baana oga qasteen ka dhaqaaqeen liziyaarati booqasho awgeed wa taafuu waxay ku dul wareegeen xowla qubuurihim qubuurtooda agagaarkooda wa qaamuu waa istaageen khaadiciina iyagoo hoganaya cinda qubuurihim qubuurta awliyada agtooda wa way ku dhawaaqeen ama way u qaylyadeen bihim biاlwliyaai cinda shadaa'idi markay dhibaatooyin dhacaan wanaxaruu waa gowraceen xoolihii iyo wuxuu alla siiyey bay gowraceen taqaruban dhowaasho ilayhim ay u dhowaan hayaan awliyada iyo qolyaha dullaasha ah wa haadihi inta aynu soo sheegnay hiya waxaa weeye anwaacu lcibaadaat cibaadaadka qaybaheedii kala duwanaa allatii cibaadadkaasoo eh, cibaadadaasoo carafnaaka aanu ku baroon kuu qeexnay inay sida eh, macnaheedii iyo eh, eh, tacriifkeeda sheekhu markuu intaasoo dhan ictiqaadkaas ziyaaradaas awaafkaas alkhuduucu alqiyaamu khaadiciin mxuu aha alhitaafu bihim cinda shadaa'id annaxru wadabxu lahum altaqarubu ilayhim waxaasoo dhan waa anwaacu lcibaadaat oy markaas siinhayaan awliyadoodii sheekhu wuxuu uhi adri ma ogi garanna mahaya hal fiihi ma ku jira oo ma laga hela kuwan qubuuriyiinta ah man ysjudu lahum qolyo u sujuudo qubuurta iyo awliyada laa astabcidu ma fogaynhaya bu arrinta anigu yacnii inay baciid tahay ma filahayo laa astabcidu ma fogaynayo ama ma fogaysanayo anna fiihim in gudahooda uu ku jiro man yafcalu dalika ruux samayn arrinkaasoo sujuudi annagaaba aragnay marka waxaa laga yaabaa inuu iska dhowrsanhaya mooyeen waa dhooban yihin bal waxaa laga soo bilaabi jiray gurguuradka iyo sujuudda dhowr mitir baa laga soo bilaabi jiray bal ahbarna wuxuu ii sheegay buri sheekhu man aiqu bihi hadalka hore iska badaa waa idraab waxaad dhihi jirteen bal ahbaranii man aiqu bihi dadaan ku kalsoona waxay ii sheegeen annahu ra'aa inuu arkay man yasjudu ruux ku sujuudahaya calaa catabati baabi mashhad alwaliy weliga maqaamkiisa maqaamka albaabkiisa albaabka kadinkiisa catabadu waa kadinka waa taqaanaan bay la tahay ilan maqaamkii wuxuu leeyahay mashhadkii albaab laga soo gula kadankaso lama yaqaano albaabkaas e, alwaxa dhulka la dhiga maxaa la yihahdaa magacii qaybtan hoose laga tallaabsay oo dhulka ku xidhan ee albaabka uu qabto magaceed maxaan dhahnaa haddee anagu ma naqaano wax kale kadinkaa un ku daaya haddee maxamed baa wuxuu leeya lama waxaas ma lama garanhayo almuhim <clears throat> taas weeye remigu waxay la-aan jira waxa la yihahdaa moos bay u yaqaanaanoo guriga markay dhistaan saan daadkuy biyuu u soo gelin dhoobay ku wareejiyaan dhiiqaa lagu xidhaa lagu wareejiya moos bay reme miyuu u yaqaanaa e, inaguna jirdiinaan dhahnaa ree magaalka midka asaga mooskii reemiyiga jirdiina loo yaqaanaa e, hadda marka waxaan ka hadlaynaa waa albaabka meeshiisa inta yare dhulka la dhiga ee biyaha iyo qashinku san usoo gelin iyo jiirki iyo waxaasoo dhan celisa albaabkana e, taasaa kadinka loo jeeda muhimmadda waa in isfaana ilata ya maxaa tiri maba kari karee xilli kalema iskugu imanayna man yasjudu calaa catabati baabi mashhad اlwaliy aladii weligaasoo yaqsidhu u jeed usoo qastahayo tacdiiman lahu weynayn asagoo u wa cibaadatan hogaansan u hogaansamayo wayuqsimuuna waxay ku dhaaran biasmaa'im asmaa اlawliyaa wayba ku dhaartaanba sheekhii cabdilqaadir baan ku dhaartay aabbahay baan ku dhaartay kanaan sameey waxaasay leeyihin sheekh wuxuu ihi bal idaa xalafa markuu ku dhaarto man calayhi xaqun ruuxi xaq lagu lahaa ku dhaarto bismi illaahi tacaala xoolo lagu yeeshay xaq baa ku sugnaaday dhaar baa lagu yeeshay dhaaraa la yidhi albayinatu cala almudaciya dhaaraa la yidhi ama walyamiinu calaa man ankara cafwan alyamiinu calaa man ankara ninka mudaca calayhigaa baa layidhi dhaaro magac ilaahi hadduu ku dhaarto lam yaqbalu minhu ka yeeli maayaan hadduu ilaahay asmaadiisa ku dhaarto ka dhegaysan maayaan faidaa xalafa bismi waliyin laakiin markuu ku dhaarto weli magacii min awliyaahim kamida mida qabiluhu waa ka yeelhayaan wa sadaquhu waana rumaynhayaan wuxuu sheegay oo waxay leeyihiin horta ilaahay been buu ugu dhaaran karaay laakiin sheekh hebel iyo awliyada been oguma dhaaran kara ninka awliya been ugu dhaarta xamagay ku dhagahayaan wey bartaas ilyaraday la fadhiisanhayaan jiqiraadkay kugu dhagahayaan wahaakada kaana cubaad اlsnaami qolyaha asnaamta caabudna sidaa unbay ahaayeenoo ilaahayna waa ka carari jireen waa quudhsan jireen marka awliyada iyo hawlaha la sheegana waa farxi jireen waidaa dukira allah waxdahu ilaahay agti eh, keligii haddii la sheego ishmaazad waxaa didi oo fiigi quluubu ladiina laa yuminuuna biاlaakhira qolyaha waxdahu baa shardi ah haddii laakiin dad lagu daro ma didahayaan waxdahu balaayadu waxdahu bay ka taaganta didmadu waxdahu baa keenaysa waidaa dukira allah waxdahu alla keligii haddii la xusoo la sheego ishmaazad waxaa didi oo qashinsan weeye oo yayqasan miزaaku waa infiraar iyo nafro wey quluub اladiina laa yuminuuna bاlaakhira kuwaan aakharo rumaysnayn quluubtoodiibaa didi waidaa dukira aladiina min duunihi marka la sheego asnaamta iyo awliyad alle ka sokaysay makhluuqaadkaayna idaa hum mushrikiintu waaba ayagoo yastabshiruuna bishaaraysanhay wayba marqaamhaya marka wayba judboonba waidaa dakarta rabbaka fi lqur'aani waxdahu wallow calaa adbaarihim nufuura yacnii waxdiyadaasaa laysku hayaa haddii ilaahay wax lagu dabaqabto oo malaa'ig lagu xidho oo ambiye iyo awliya lagu laro didi mahayaan bal way marqaami waynu soo dhoweyn waa lagu kala baxay wa fi lxadiidi saxiix xadiidkii saxiixa waxaa ku sugan xadiidkii kharajaahu fi saxiixayn min xadiidi ibni cumar kharajaahu fi saxiixayn min xadiidi ibni cumar man kaana xaalifan ruuxii dhaaranaya ee dhaar lagu yeesho ama doonaya inuu dhaarto falyaxlif billaahi allah ku dhaarto aw liyasbut ama ha iska aamuso sidaasuu nabigu yidhi ayaguna marka awliyadiibay ku dhaaran oo ilaahay ka fadili wa samica rasuululahi rasuulka ilahi wuxuu maqlay maalin maalmaha ka ah, rajulan buu maqlay yaxlifu ku dhaaranaya billaata ku dhaaranaya fa amara wuxuu amray nabigu an yaquula inuu yidhahdo laa ilaaha ila allah nabiga wuxuu yihi laa ilaha illa allah mar haddaad laatiya cuso ku dhaaratay waa inaad tawxiidsato sheekhu wuxuu wa haada yadullu wuxuuna tusahaya ninka sidaa ku dhaartay ee uu sheekhu tilmaamayo waa sacad ibn waqaas azuhri sacad ibn waqaas azuhri xadiidkiisi ay soo saareen nasaa-i iyo ahlu sunanku badankoodba asalkiisu ay soo saareen axmed ibnu xibbaan iyo keyrkoodba laakiin riwaayada uu tilmaamahayo waxaa iska leh nasaa-i baa iska leh whada ydul wuxuu tusahayaa buu nabigu amarku amray yani alamru bاtawxiid wey alamru bilah ilah ilah buu ujeedaa wahada ydul ishaaradu taasay u dhacaysaa wاlamru bالtawxiid yadul wuxuu tusahayaa calىa annahu saxaabigii xaalifka ah irtada inuu ridoobay ku gaaloobay bilxalifi bisanami sanamkii laati iyo cusa ku dhaartay inuu ku gaaloobay faamarahu nabigu wuxuu amray an yujadida inuu cusboonaysiiyo islaamahu islaamnimadiisa fainahu qad kafara bidalika dhaarta ayada uu ilaahay khayrkii ku dhaartay buuna ku gaaloobay kamaa qararnaahu saanu ku faahfaahinay buu hi fii subali asalaam sharxi buluuqi اlmaraam kitaabka udambeeya kitaab alaymaani wanuduur buu kaga hadla qadiyadda mujilka sideeda u dambaysa ka muraajaceeya wa fii minxat alhafaar xaashiyatu dawi nahaarna waan kaga hadlay bur uu ku faahfaahiyey qadiya uu kaga hadlaa mujaladka toddobaad sagaal boqol sagaahafartaniyo toddobo xaashiyada ee dawi saaran xadiidku uu tilmaamaya nasaa-i waxaad ugu laaban kartaa saddex kun nusada anugu aan tarqiimkada sidaa maalmihii la islaamay ee diinta cusbaydba ayaa sacd bin waqaas ilan waa dhow bay ahaayeen dad mushrikiinoo jahaalo ah saxaabadu kadalika kuntum min qablu faman allahu calaykum fatabayanuu waa dhow bay ahaayeen marka wallaati walcuza iyo walkacbati iyo ba iskaga dhaaran jireen wixii baa ku cusbaa marka isagoo marka maalin hadlahayo uun sheekaynhaya carabkiis waxaa ku dhacay wallaati walcuza baana yeelanay sida ayadaa sacd bin waqaas nabigu lama joogin saxaabadiibu u yimid wuxuu ihi niman ya waxaasaan sameeyey ugu dhacay bal waxay dhahdeen qad qulta bisa maa qulta waqad qulta hujran ama xajran yani kalaam faaxishaad ku hadashay waxay dhaheen i'ti rasuul allah rasuulka u tag waa bilafdi annasaa'i i'ti rasuul allah fainanaa fainaa laa naraaka ilaa qad kafarta annagu inaad gaalowdaan kugu aragnaaye laakiin nabiga u tag xukumka u dambeeya asagaa iska leh i'ti rasuul fainaa laa naraaka ilaa qad kafarta nabigu marka u tagay nabigu marka u tegey nabigaa yidhi maxaa tidhi saasaa nabi allow idhi saxaabigu wuxuu nabi allow xadiidu cahdin bijaahiliyatin baan ahaa isagabaa dacwoodo hadlay mar dhow bay gaalnimadu nagu cusbayd wixii weli maanan ka go'in waxbaa baqaayaad ruujimaa iska jira carabkiibaa iga dafay nabi allow hawshaasaa dhacday raggii saxaabada waa isoo xukumeen haddee nabi allow ka tali nabigu ma dhihin saxabada xukunkood waa khaldan yahay hawsha uma bixinba wuxuu waxaad yeeshaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiit biyadihi lkhayr wailayhi lmasir wa calaa kulli shayin qadiir saddex goor ku celi wuu ku ceshay saddex goor shaydaanka iska naar uu iska naaray saddex goor bidaxda candhuufu tuf uu tufay mar dambana ha u noqoni orod baa la yidhi hawsha hawl culus weeye marka xadiidkaasuu sheekhu ku dhegan yahay sancaani wuxuu leeyahy waa xukmun birtidaad daahiru nasna wuu yahay arrinta ayada xadiidka daahirkiisu sidaas weeye lannu xukumkii saxaabadu ay rideen nabigu kama daba tegin bal wuxuu la yimid shay daahirkiisu sugahaya xukumkii saxaabada ma tamisa ma aha ayib qadiyadaas marka asalkeedu nimankan yemaniyiinta kooxda ah sancaani maxamed amire sancaani ninka la yidhaahdo ninkii ka soo horreeye ahaa sheekh xasan ibnu axmed aljalaal shawkani oo kasii dambeeyey saddexdaa wadaadba waxay qarinaan oo ku tiigtiigsadaan in al bihayr illahi uu kufri yahay alxalifu bihayr illaahi ama aabbaha ku dhaaro ama hayrkii ku dhaaro ama kacba ku dhaaro ama laati cuso ku dhaaro inay gaalnimo tahay ku tiigtiigsadaan macnahan uu tilmaamahaya uu leeyahay wa hada yadullu calaa annahu irtada bilxalifi bالsanmi faamarahu an yujadida islaamah fainahu qad kafara bidalika baxdiga asalkiisana ibn اlwasiir alyamani baa iskale ibn اlwasiir alyamani baa iskale kitaabkiisa iithaaru اlxaqi cala اlkhalqi safxada saddex boqol iyo sideetan safxada saddex boqol iyo sideetan dabcada daaru kutub alcilmiya marka ibn اlwasiir alyamani oo raggii aqraanta xaafid xajar ahaayeen ah qarnigii sideed raggii ahaa ah ilaa sagaalaadba iyo e, shawkani sancaani xasan axmed aljalaal azaydi raggaasoo dhanba waxay qabaan in alxalifu bihayr اllahi uu kufr sidoo kale waxaa qaba e, alimaam اbukhaari alimaam اlbukhaari fii saxiixi fii kitaabati istitaab اlmurtadiin wuxuu ku caddaynhayaa sida uu fahfaashay mucalim اlyamani wayna ku caddahay tarjamadiisa iyo axaadiisu sardiya iyo qaabka ooga hadlay way daahir bay ku tahay xaafid bn xajarna wuu tilmaamay ishaara caabira laakiin ninka marada kugu dhaya si fiican qadiyadda u caddeeyey ee tooshu adag ku qabtay inuu bukhaari madhabka aaminsan yahay biladila keenay wاlqara'in wاshawaahid alkatiira waa mucalim اlyamani kitaabkiisa alcibaada safxada ilaa yuu qadiyadda kaga hadlay bukhaari wuu qabaa ragga sidaa qaba muطlaqan waxaa ka mid a alimaam اlmujtahid اlkabiir mudaqi alciid asaguna cumdaha sharxiisa buu ku caddeeyey ibnulxaajib iyo maalikiye yidhi ninkii ku dhaartay ilaahay hayrkii tacdiiman lahu waa gaaloobahaya ninka ugu dhaartay bihayri tacdiim ma gaaloob wuxuu yidhi xalifkusiisuba waa tacdiim dhaartu sideeduba shay mucadam agtaada ka ah, ood weynaynayso oo kugu qiimo badan baad ku dhaaranaysaa laguma waa dhaarta buu iska caadi ah waxaa lagu dhaartaa maa huwa mucadamun cindaka shay kula weyn baa lagu dhaartaa marka wuu radiyey weliba hadalkiisa marka la uruuriyo daahir waxaa weeye inuu asaguna qabo alxalifu bikayr اllahi inuu kufri yahay bukhaari marka wuxuu kaga duwan yahay wadaadaha kale asagoo ku qaydaa man xalafa bikayr اllaahi jaahilan aw daahilan laa yakfur ama man xalafa bikayr اllahi hayra jaahilin walaa daahilin faqad kafar halkaasuu taagan yahay ninkii jahlan oogu dhaca ama carabku uu ka boobeen u qasdin daaloobi maayo isagu taagan yahay laakiin ninkii u qasday xagganna aan jaahilaynan garanay hawshan inaysan bannaanayn sameeyena waa kaafir marka alimaam albukhaari fii saxiixihi ibnu daqiiq alciid fii alixkaam sharxu cudmat alaxkaam ibnu lwasiir alyamani fii iihaari alxaqi cala alkhalqi iyo wadaadihii dambe mucallim alyamani shawkani sancaani axmed bn xasan aljalaal raggaasi culummada ayaa waqaba sidaa ayada jumhuurta inteeda kale ayaa waxay qabaa inay tahay shirki asqara shirki asqara nusuustuna waxay taageeraysaa ra'yiga bukhaari iyo jamaacadu ay mareen raggaa kooxda ah nusuus cad baa timid man xalafa bihayr illaahi faqad kafar man xalafa bihayr illaahi faqad kafara aw ashraka intaaba waa timid xadiidkan alxalifu billaata walcuzana haddee wuxuu sii xoojinayaa hee xadiidka cumuumkiisiibuu sii xoojinaya adu qadiyaddu inahaasuu marka sharxaya wadaadku ragga qadiyadan ka hadlay mucalima ila fiican alxalifu bikayr illaahi shan nooc buu ka dhigay qaybna mukafir buu ka dhigaa qaybna hayru mukafir buu ka dhigaa shirka asqaruu ka dhigaa tafsiil fiican buu ku leeyahay aakhiru baxin fii kitaabihina wey waa fasalka u dambeeya halla muraajici hal akhriya on hadda kama gaadhe <clears throat> fain qulta haddaad tidhaahda buu sheekhuu yidhi iigu celi aad kuma maqal bal kufri mulaqa abara waa markuu fii siyaaq اlibaat yahay fii siyaq ibaat markuu yahay wey kufrigu markuu yahay mucaraf inta badan waxaa lagu xambaaraa kufri akbara hadduu ku yimaado fii siyaaqi الnafyi aw الnahyana waxaa lagu xambaaraa kufri akbara lanna cumuum baa ku jira laakiin markuu yahay kufri munakar ah munakar fii siyaaqi اlihbaat markaasuu shaykhulislaam ibnu taymiya qaacida ku sheego kitaabkiisa iqtidaad sirat almustaqim wuxuu wuxuu noqda inta badan shirka asqar uu noqdaa ayuu noqdaa qaacidada musallam ma aha laftirkeedu musallam ma aho wadaaddaa waxay leeyihiin alkufru idaa udliqa mujaradan can ilqaraa'in waa alkufru اlakbar kufriga ama ha ku yimaado fii siyaq alihbaat ama fii siyaqi الnafy ama fii siyaqi الnahyi ha ku yimaado ama mucaraf bial ha noqdo ama munakar ha noqdo la idlaaqo wax qaraa'ina uusan wadanin waxaa lagu xambaarayaa cala alakbari asqar waxaa lagu xambaari karaa biqariina macnahaas sheekhu samsu waa taageersan yahay kitaabkiisuuna ku caddeeyaa harxu cumdat akaam cumdat اlfiq cafwan har cumdat ibni qudaama alcumda fi اlfiqi ibnu qudaama u leeya buu sharxay sheekhu ruuc cibaadana laga hayaa kitaabu salaam markuu maray qadiyadda wuu sharxaa waxaa uga horeeyey alimaam axmed bnu zubayr alkhernaati milaaku ta'wiil ninkii iska lahaa oo asagu meelaha dhintayba yo asaguna qadiyadda aad u sharxa markuu marayo suurat اlmaa'ida waman lam yaxkum bi anzl faulaakum اlkaafiruun ninkaasna aad buu qadiyadda u sharxa waxay la tahay marka qaacidu imaamkaa sheega laakiin waa qaacida laysku hayo si kastaba noqote wuxuu ihi fain qulta haddaad igu bushido ilaa wuxuu soo yidhi wadaadku mushrikiinta maanta jooga iyo kuwii hore carbeed waa laba baarimood waa farasiy rihaan waxba isma doorshaan waa isku mid zamankoodu unbaa u dhaxeeya inama ikhtilaafuhum waa ikhtilaafu casrin wa zamaan la khtilaafu xujatin wa burhaan buu taagan yahay yacni isku meel bay mareen zamankunbaa kala dambeeye mooyeen waa isku baa haddaad busha soo turtu tirado fain qulta haddaad tidhaahdo laa sawaa'a ay laysuu sawaa ama laa hum sawaa ayagu ma sinno yacnii mushrikiintu hore quraysheed iyo kuwan hadda jooga ma sinno isku meel dhagana waa xadgudub waa wahaabinimo waa takfiir iyo khaarijinimo gaalnimaad ummadda madax ka saaraysaan balaayinbaad la ordaysaan haddaad itidhaahda buu idhi wuxuu idhi oo ah lianna haaulaa'i qolyahan maanta jooga islaamka sheeganaya qad qaaluu waxay yidhaahdeen laa ilaaha ila allah alla mooyeen axad xaq lagu caabuda ma jiro wqad qaala nabi nabigu wuxuu sal lay slam umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah faidaa qaaluuha waxaa la ifaray inaan dadka la dagaalamo umirtu an uqaatila annaas dadka inaan la dagaalamaa la ifaray xataa yaquuluu laa ilah maqsadkii bictiisu nabigu ka hadlayba maqsadkii uu muhiimsanaa ee bictiisu waa maxay waa in dadka la dagaalamo ilaa an yaquuluu laa ilaha illa ninkii laakiin bilaa dagaal asagu issoo dhiiba madaxaanu saaranaynaa laakiin ninkii indhacadayn keena seef baa taqaana wey xataa yaquuluu laa ilaha illa allah ilaahay tawxiidsadaa faidaa qaaluuha weedha markay ku dhawaaqaan casamuu minii waxay ilaashadeen dimaahum dhiiggooda bay iga ilaashadeen wa amwaalahum maalkooda ilaa bixaqihaa kelimada xaqeedi mooyeen xadiidkan uu sheekhu tilmaamay warada fi saxiixayn min xadiii cumar bn khaaab ku yimaada waad garanaysaan hadde waa kii xujaystay abubakar markay doodeen wuxuu ku yimaadaa min xadiii jaabir fi صaxiixi muslim wa min xadiii abi hurata fi صaxiix muslim wa xadii mutawaatir xadiidkani aar min sabciina min asaxaaba ayaa laga wariyay xadiidka macnihiisa iyo alfaadiisaba qaybo ka mida ah. idan dadkaani maanta jooga laa ilaaha illa اllah bay leeyihiin ninkii laa ilaaha illa اllah yidhahdeen dhiiggiisu waa xaaraan daliilkuna waa xadiidkan aan hayno daliil saddexaad iga hooba ku yidhi wa qaala liusaamata bni zayd usaamata bni zayd nabigu wuxuu ku yidhi aqataltahu ma dishay ninkii carbeed bacdamaa qaala laa ilaha illa allah akhrajaahu fi saxiixayn ma intuu towxiisda kadib baa dishay kayfa tasnacu bilaa ilaha illa allah idaa jaad yowma alqiyaama wa haaulaai daliil afraad igahoo weeye idinkuna waxaad rabtaa inaad dishaan weeye wahaabiyoy waxaad doonaysaa inaad dishaan dad towxiistan haya oo laa ilaaha illa allah le baad baabi'inaysaan ood ku jihaadaysaan ood baabuur gelinaysaan ood balaayo ku sii daynaysaan haaulaai daliil afraad igahoo wey wahaaulaai dadkan aad leedihiin waa gaalana yusaluuna waa tukanhayaan wayasuumuuna waa soomahayaan wayuzakuun xoolahoodana zakayba ka baxshaan wayaxujuun beytka ilahna waa tagaanba bal way cumraystaan bikhilaafi lmushrikiin mushrikiintu horese intaa laguma haynin laa ilaaha illa allah maysan lahayn umirtu an uqaatila annaasa maysan soo gelin kayfa tasnacu bilaa ilaaha illa allah ma aysan soo gelin ma soomaan dadkaani isku doonseed u saaraysaan weeye nimankiina wahaabiyada sheekh wuxuu bushigaas qultu waxaan leeahay oo kaga jawaabaynaa qad qaala sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed wuxuu yidhi ilaa bixaqiha nabigu kuguma dayna ma ogtahay faidaa qaaluuha faqad casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum bese kagama hadhin muxuu yidhi ilaa kelimada xaqeedii ninkii meel kaga dhaca asagu soo ma aha nabadgelyo ma haysto ma baryaan iyo madbaabadaanba usoo baxday kelimadu xuquuq bay markaad ku dhawaaqdo waajibaad baa ku fuuli idan hadda markaad sharciga kenya qaadato muwaadin baad noqon kenyaati ah waxaad xaq u yeelan shacabka reer kenya waxay xaq u leeyihiin soo sidaa ma aha ninkii laa ilaaha ila allah yidhahda sharciga islaamku qaatay kamaandhihii sharciga islaamku goostay markuu goosto maxaa laga rabaa wixii muslimiin laga rabay baa laga rabaa waxaa ka reeban wixii muslim ka reebanaa beertii aan muslimiinta loo ogayn hadduu daaqo hee waa la qowdhabinhayaa haddii waajibaadkii muslimiinta uu ka tagana sharcigu wuxuu sheegay baa la marin ilaan sharciguu meel kaga dhacay asagaa jabiyey nabadgelyaa tahay haddaadan muxuu ahaye adugu aadan idibdarra bilaabin ilaa bixaqi baa meesha taalla ilaa bixaqi oo miduu abubakar u istaago cumar oo meelu ka maro way soo maah ayib sheekhu wuxuu uhi wa xaquha kelimatu tawxiid xaqiidu waxaa weeye ifraad اluluhiyati wاlcubudiyati lilahi tacaala xaqa u weynay kelimadu kaa rabto waa maxay laa ilaahaad soo tiri macbuud ma jiro xaq lagu caabudo ila allah haddaad macbuud samaysata ka war ma laa ilaha ku anfici waad burisay waad burisay ku tumatayba wاlqubuuriyuuna kuwa qubuurta dul gowriira lam yufriduu ma aysan ku gooniyeelin ilaahay alcibaadata lam yufriduuhu bilcibaadati baa ficlan lahayd ama lam yufrad cibaad cibaadada ma aysan gooni yeelin bilahi all kuma gooni yeelin wey hadday ilaahay aysan cibaada ku gooni yeelin falam tanfacu ma aysan anficin wey haddee kalimatu shahaada shahada waxba ku tari maysa markaa iyada ah fa inahaa shahaadadu laa tanfacu wax ma tarto ruuxa ku hadlay ama ku dhawaaqay ma anfacdo ilaa maca iltizaami macnaaha macnaheeda inaad laasimtood ku dhaqanta mooye laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin ila allah waa in lagaa helo maku dhawaaqaa dhaqan ahaanna waa inay kaa muuqato haddaad ku wardinayso xaggana aad maantaba burin ood berri ku istaago ood madaxa kaga tuman lagaa dhegaysan maayo kamaa lam yanfac ilyahuuda yahuud suusan wax u tarin buui qowluhaa hadalkay ku hadleen ay kelimada yidhahdeen laa ilaha yahuud way tidhaahdaa laa ilaaha way taagan yihiin lam yanfac ilyahuuda qowluhaa ay qowl kelimata tawxiid kelimashahada yahuudu laa ilaaha ila allah bay taagnaayeen nasaaradu laa ilaaha ila allah bay taagnaayeen laakiin waa anfici weyday maxay u anfici weyday nabi maxamed bay inkirsan yihiin liinkaarihim inkiriday inkireen bay kelimad wax u tari weyday bacd alambiyaai oo nabi maxamed ka mid ah iyo ciise iyo calayhi isalaatu nabi ciise iyo eh, nabi maxamedba inkireen laa ilaaha ila allah hadday ku wardiyaan waxba tari mayso bimacnaa ninkii naaqid la yimaada kelimad waxba anfici mayso waa salaadii oo kale ood u weyse qaadatay haddii aad weyse qaadato oo salaadda aad gasho arkaantii oo dhanna aad la timaaddo laakiin dhaxda markaad maraysa aad neefsato ama aad darooriyantood hadasho ama kaadi kaa timaado ama saxara kaa timaaddo soo salaaddii ma burin ma laa ilaahay eedday mise waxay eedda hawl kale laa ilaaha illa allah waad wadaaba waaba tawxiidsanaysaa laakiin waxaa buriye hawlo kale xajki baad xidhan idan dhexda markaad maraysaad naaqid min nawaaqid alxaji ku dhacday galmaad samaysayba baal alxaj soomkiibaad bilowday adoo dhexda marahayo qoraxdii baalka ay dhigtay sii dhowdahay baad timirtii babsiisay intaad gaajadii sugu weyday ko saac baad soo soontay iyo ka kacway wixii dhan leanna waxaad la timid naaqid min nawaaqid asawm xajka waxbaa buriya salaadda waxbaa buriya zakawaadka waxbaa buriya riyaad la timid iyo mani adaaadkii laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani wاlada idan idan waxaa weeye kelima tawxiidna nawaaqid bay leedahay wey aliimaan walislaamna waxbaa buriya salaadda waxbaa bursha iimaanka iyo islaamkuna waa caqdi iyo xarg la xidhee caqdigaasi waxbaa buriya idan haddaad ambiyada inkirto ama qiyaamo inkirto ama waajib diineed inkirto ama ilaahay aad caydo ama rasuulkiisa aad fanato ama kutubtii aad af lagaadayso ama gaal aad hiliso idan maxaa meesha ku yaalla wixii aad soo ictiraaftay baad dafirta weeye duris wixi o dhan ba ku tumatay xooggaadi horeo dhan waa xoog doofaar lagu eriyo weeye wakadalika sidoo kale sheekh wuxuu man jacala ruuxi yeela hayra man arsalahu allahu nabiyan yuhuud sooma ysan inkiri ambiyada qaybo ka mida saana kuma gaaloobin iyagoo laa ilaaha ila allah leh haa sidoo kale nabi aan ninkii rasuul iyo nabinimo u ictiraafay axdaan rabbi soo dirin oon rabbi nabi ka dhigin asna waa gaal wadaad baa tiri rasuul weeye nabi weeye hadda kenya soomaalida arag mid waadhawey rasuul baan hay yidhi rasuul baan hay bu nabi baan hay sideedu waa afrikaani sawaaxili ah so waa yuwandhiis waa mid jalwo ah haye wuxuu yidhi anaa nabi ah qolyihii hadda tartamahaya rayle iyo uhuru iyo wadaadkii lahaa muslim baan ahay ii sheeg gaabnaa diida iyo wixii tartamahaya islaantii duqda ordaysay iyo kulligood wuxuu fadhiistay lowyaha dhulka dhiga lowyahay dhulkooda dhiga madaxuu wada qabtay rasuul baan ahay waa idiin nin walba markii laga reeyo inuu hogaansamo soo ma ballan bay qaadeen amaama arasuuli waannabiyi alkariimi aljalwiy bal adugu dhibkaa eeg islaam buud sheegan markaasaad nin nabinimo sheeganaya bad hoos fadhiisatay lowyaha dhulka dhigatay madaxna uu ku qabanayaa miyaysan ictiraaf iyo ridum aysan ahayn binubuwatihi wa risaalatihi yacnii waxyaabaha u yaryaree la geli weeye waddankaa nin jooga inuu gaalnimo ka badbaado way adag tahay is-ilaaliya hawsha hawl saalan ma ah nin biyo dhex socdaa laydhahee qoyaan kama badbaado nin biyo dhex socda bad dhex socdo qoyaan kama badbaado ba'ashaan baal khatara weeye wkadalika man jacala rasuul nabiy اkariim اljalwiyi waa tahakum ictiraaf igama aha san aniga la ii fananin wakadalika man jacala sidoo kale waxaa lamida buu ninkii ka dhiga hayra man arsalahu اllah axadku rabbi soo diray midaan ka ahayn nebiyin ruuxii ka dhiga asaguna lam tanfac waxba tari mayso kalimatu shahaada towxiidku waxba u tari maayo daliil waaqica isi alaa tara miyadan u jeedin buuhi oodan ogayn bicayni cilmika wa basiiratika waxaa laga yaaba hadda inaadan arkaynin weeye min xayu اlbasar mxuu ahaa alxisi laakiin cilman baad u og tahay alaa tara ay miyaadan ogeyn weeye alaa taclam bay hadda ka dhigan tahay ana bani xaniifata reer bani xaniif qolihii reer bani xaniif musalimat اlkadaab uu ka dhashay weeye kaanuu yashhaduuna waxay qirahayeen an laa ilaha illa اllah wa ana muxamadan rasuul اllah nabi maxamedna rasuulka ilaahay bay qirahayeen wayusaluuna waa tukanhayeen waa akhtar mas'ala wey masaladaani meel laga maro way adag tahay reer bani xaniif hawshoodii iyo go saxaabadu qaateen murjico iyo jahmiyo iyo ictisaam iyo jadiidiyo iyo intii reer xumaysoo dhanba waxay ku noqotay qisadaani laf dhuun gashay ku noqday wuxuu dhihi jiray markuu hawlo asgo ka hadlahayo qaadi abubakr ibn carabi waa khusat daqni ama juraycat daqni baa lyadaha juraacat daqni waa laf dhuunkasha bartaasay ku istaagi soomaalidu markay ruux halkaa u istaagto waa la girgooyaa soo ma taqaanaan halkaasaa lagugu dhufa inaad dhibatana waaba halisba marka meel laga mara ma jiro nimanka reer bani xaniifa maxay ku dhaceen waxay dhaheen wadaadka annaga naga dhashay ee muslimkii saxaabiga ee musaylamat lkadaab ah musaylamat lkadaab waa rasuul nabi maxamedna waa rasuul labaduba risaaladii wadaagaa iyo nabanimada sida haaruun iyo muuseba ay u wadaageen kitaabka qur-aanka min suurati اlfaatixa ila suurati الnaas wa munazalo min cind اllahi bay taagnaayeen nebi maxamed waa rasuul bay taagnaayeen way tawxiidsanhayeen way soomahayaan way salaadahayaan way xajinhayaan waxay diidan yihiin ma jiro laakiin maxay yidhaahdeen xaqa nabanibadka ah nabi maxamed waa la wadaaga ashraku fi risaala shirkoodu waa shirkun fi nubuwati wاrisaala weliba wuu sawiroo nin musiibo ah intuu soo kaxeeyey niman uu la heshiyey wuxuu idhi waxaad iga makhraati kacdaan markaan nabiga u tagnay waagaan sanadkii sagaalaad markaan inagu wafda u tagnay waxaad iga makhraati kac nabigu maalinka uu yidhi amarka nabinimadaah waxaa layla wadaajiyey musaylima dhaha iga makhraati kaca markaasay kitaaba jaamaca ku mareen oga makhraati kaceen caamadii marka reer bani xaniif iyo dadkooda o dhanba saasay ku raaceen rasuul weeye lala wadaajay nabinimada nabi maxamed nabi maxamedna waa nabi xaqa quraanku waa xaq ilaahay baa cabaado mudan ilahay hayrkii maysan caabudayn ilahay hayrkii ma aysan baryin mayna caabudin lam yasjuduu lilawhaani walaa lilasnaam qur-aanka ma aysan dafirin idan sheekhulislaam ibnu temiya hadal adag oo dhib badan buu leeyahay oo laga carcararo kitaabkiisa loo yaqaano buqya almurtaad ama asabciiniya asabciiniya kitaabka loo yaqaan ama buqyat almurtaad fi radda cala alfalaasifa wuxuu leeyahay reer bani xaniifa lam yushrikuu biاllah walam yunkiruu اlqur'aan idan qur-aankana ma aysan beeninin allana ma aysan ku iftaroonin maxay sameeyeen laakiin waxay sameeyeen shirki fi risaala taasna waxay ka timid buu ihi inuu ku yidhi nebi maxamed baa layla wadaajiyey marka uu shawaahid iyo been iyo alaab u afuufay saana ay ku raaceen hawshan u fiirsa hadda saxaabadii nebi maxamed min fiqhim reer bani xaniifa caamaygoodii ciroolahoodii ilmahoodii habartoodii haweenaydii waxay kala qaadeen ma jiro kulligood hal tareen bay saareen wixii guluf iyo dagaal geli karana birtay ka asleen wixii islaamay mooye caruurtii iyo dumarkiina way qafaashano sidai gaaladii bay ola dhaqmeen caamo la dafiray weeye caamo la siray weeye xariifiin siyaasiyana helay niman khubaroo balaayaa helay hawlaha saxaaba ma yaqaanaan baabka asaga hadday hawshu gaadho maxay halkan u baxeen waxaa kaloo laga faa'idaysta masale khatar ah oo hadda laga carcararo daa'ifadu idaa kaana daa'ifa mumtanica waa kaafiraة bafraadiha wa acyaaniha weliga ayaan khaldamin haddaad jamaaco xukunto oo jamaacada aysan ahayn eh, jamaaca mumtanica aysan ahayn kufrigu waxaa laga yaaba inuu ku dhaco ka طaa'ifa laakiin afraadda qaybo ka a ah aysan gaalnimada aan la saaraynin laakiin aلطaa'ifa hadday ridowdo oo zucamadeeda iyo qabaa'ilkeeda iyo awooddeeda ay ridoobaan shacabkana ay ku raacaan xaggana niman dagaalami oo safxunaya ay yihiin oon foodda la gelin karin khaam raam la kala qaadi maayo idaa kafarat اljamaaca almumtanica kafara kulu fardin min afraadiha warkaa waad fahanteen bay la tahay waa usuusha masaladay ka mid tahay farqu marka bayna طaa'ifati اlmurtada almumtanica wa طaa'ifa almurtada hayr اlmumtanica hawsha waa inaad kala fahantaan reer bani xaniifa hawshooda usuul badan ayaa ka baxda waa hawl dhib badan sheekhu muxuu rabaa waa nimaan laa ilaaha ila allah leh oo muxamadun rasuululaahi leh oo xajin haya oo sooma haya oo salaada haya oo kitaabka qur-aanka dareerinaya laakiin ku gaaloobay oo keliya nebi maxamed baa lala wadaagaa naminnimadka oo musaylimaa lala wadaaga ninkaasay saxaabadu isku raaceen inuu gaal yahay dhiiggiisi banaysteen xoolihiisi dhaceen ku shiideen fuqahau saxaaba xaggay ku tageen quraau saxaaba xafadada xaggey ku tageen dagaalkii yamaama lagu dhammaaday saalim mawla abi xudayfa xaggee ku tagay raggii qur nabiga oga maqhraati kacay ee uu yidhi allah alxamdu lilahi aladii jacala fii ummatii mila haada ku tagay yowma alyamaama ayuu sheeday aw ansaar raggeedii aw muhaajiriin madax dhiggoodii horyaalladii ummadda awey reer bani xaniifa ku dhammaadeen wa min fiqi saxaaba waxaa ka mid a ah markay arkeen culimmada maysa dhihin sida qolyihii ictisaamka masaakiinta ahaa intaasu maalmood baan dagaalamayni culammadii baa dhammaatay dagaalka hala joojiyo dacwo aynu u qaanshaysan saxaabadu waxay dheen intaan culamadu dhammaanin inooga reebay qur-aanka inooga guuriya ha laga reeba iyaguna gala dagaalka gala dagaalka ka reeba laakiin yeedhi intaadan dhimana yeedhi qur-aankaad hayso waa laga yeedhisanayaa socole dagaalka gal fiqu saxaaba u fiirsa hadda wadaaddu intaysan leecanin aan wax kala hadhno waay ayagu ha leedeen aan dayna ma aha intaysan dhammaanin bal nin walba qur-aanku xifsan aan ka guurino kadibna sagaalku ha socdo lanno aljihaad fii sabiili illah waa mxuu ah acla alashyaa waa dirwatu sanaami alislaam meel looga leexan ma jirto nabigu yowma uxudin markii sagaashan iyo lix saxaabi sagaashan iyo lix saxaabi la dhigay babaci qowga uxud wuxuu ihi waxaan jeclaan lahaa meesha i yaallaa in maanta anigu oolo laygu dilaan jeclaan lahaa buui salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yani waxaa weye baashan la wareegaysanhayaa lagu lugoyni qisatu bani xaniifa qisa waxaa w mushkila juriicatu اdaqni cala ahli اlahwaa'i wاdalaal aad iskaga ilaali marka sheekh muxuu rabaa war adigu wadaadow haddaad xaqi cibaadada ahaa ee baryada ahaa ee gowrac ahaa ee tala saaradka aad ilaahay hayrkiiba la wadaajinayso adiya midkii nebi maxamed nebinimadiisii ee nin kale la wadaajiyey kiineebaa gaalsan xaqi ilaahay lahaa ninkii farageliyey iyo xaq nebi maxamed ruuxii farageliyey keebaa gaalsan horta so in las weydiiya maaha waa xaqu makhluuq nebi maxamed soo makhluuq maaha bashar ah bashar xaq ilaahay siiyo uu khaas ah ninka ku qabsaday iyo xaqi ilaahay qaadirkaa ee subxaan qaadirkaa ee u khaaska ruuxu ku qabsaday keebaa ba'an oo daran yani wax lisgarab dhiga maahu sheekhu ku leey tii buu sheekhu ka hadlaya waa inaad wax fahanto sheekhu wuxuu yidhi walaakinahum hase yeeshee qaalow waxay dhaheen nimankaa ree bani xaniife ah ina musaylamata nabiyun musaylima nabiyun waa nebi faqaatalahum asaxaaba saxaabadii baa la dagaalamay wasabahum way qafaasheen fakayfa bal ka waran bur xukumkiisu biman yajcalu lilwaliyi weliga ninka u yeelahaya khaasata alilaahiya ilaahnimadii xaqeeda siinaya wayunaadihi ogu dhawaaqa u qayliyan weliga lilmuhimaati dhibaatooyinkii arrimaha waaweyn markay dhacaan ayib isagaan cuskanaya cabdiqaadir u yeedhada weeye wuxuu idhi sheekhu inta qiso labaad iga qabso oo xilligii saxaabada dhacday sida reer bani xaniifa waa la yaqaana iyadoo faahfaahsanaan bay kutubta ku timaada sunanka iyo saxaaxdaba khaasatan bukhaari faduxbaariga markuu marhaya aad bu u sharxaa la muraajiciyo whada amiir اmminiin kutub ridda sayf bn cumar kitaabkiisa iyo alimaamna kaiir haddaad akrida baxdi uu ku leeyay qadiyadana way kugu filan tahay aad buu u fahfaahaya hawsha ayada ah min bidaayata ilaa nihaayataha bilasaniidi wanaqdi watamxiis qisa saddexaad ama labaad wahada amiiru lmuminiin cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu kani waxaa weeye amiir lmuminiin cali bn abi aalib maxaa jira xaraqa wuxuu gubay ama xaraqa isagoo gubahaya asxaaba cabdilaahi bnu saba alyahuudi ninkaas asxaabtiisibuu gubay waa laysku hayaa ma isagaa dabada ka wada nimankaasi mise way ka madax bannaanaayeen riwaayaadku aad ba iskugu hayaan laakiin qisadu waa qiso haabita in xilligii khilaafadii ee ay niman yimaadeen lagu sheegay inay zanaadiqo ahaayeen riwaayaad kale ay sheegeen inay caabudahayeen asnaam fi siri ku caabudahayeen daahirna islaam muujisan hayeen riwaayaadna ay sheegeen maye ay yidhahdeen adiga cali ah ayaaba rabbigaan anta rabbuna waa khaaliquna waa rasiquna nimanka sidaa yidhi hadday soo gaari lahayn suufyada maanta joogta iyo qolyahan ee wahaabiyada qaybtooda inxiraafay maysan gaaloobeen waxay dhihi lahaayeen waxaa qadaran majaaz wey waa majaaz caqli almajaaz alsnaadi anta khaaliquna ay anta cabdu khaaliqina wa raasiquna ay cabduhe raasiqina idan wa ilaahuna waa maxay cabdu ilaahina mudaaf baa la qadarhayaa maca salaama idan waa hawlahoodii laakiin cali wuxuu yihi war jooga hawshan waa gaalnimo ballamka haddaydan ka noqonin waad go-aysaan markaasina ka noqon mayno war maanaa ilaah haabay dhaheen adiga wey weligaa maba dhaqaaqdi wuxuu war inkaar qaboy anugu waxaan ahay basharu milukum yakulu الطacaam wayamshi fi اlaswaaq yashrab kamaa tashrabuun wayakul kamaa takuluun wayanaam kamaa tanaamuun war idinkoo kalaan ahay buui in aactu اllaha arju an yuiibanii wain casaytuhu waxaan ahay mucarad cuquubat e- اllaah war anigu waxaan addoon hadduu ilaahay adeecana rajayn in la abaal marin oo hawaab la siin hadduu caasiyana ka baqaya in la cadaabo war hawshan joojiya maya la maalinka dambe u ye la qumbur oo ahaa addoonkiisi buu i waxaad meeshan wada u dhaxaysay magaalada dhexdeeda ahayd kuufa ku taallay yidhi intaad halkan qodo ood xorad weyn ka dhigto adiga raggaada qoryo ka buxiya shida xorod weyn hala oo dab ah ukhduud jaaxab ay soo socotaa markaasu ma ka noqonaysaan wixii aad sali sheegaysaan maya ku gura mid mid ugu rida idan cali ilaah baa tahay iyo sheekh cabdilqaadir ow adaa barya mudan soo isku mid ma aha ilaahyadu waa maxay waa in xaq rabi lahaa axad kalena la siiyo wax kale ma aha xuquuqdii rabi u khaaska ahayd in axad kale loo meeriyey a ilaahnimadu ku xidhan tahayba xaraqa wuxuu gubay asxaaba cabdillahi bnu saba alyahuudi wa kaanuu yaquuluuna waxay odhan jireen oy lahaayeen nimankaas laa ilaaha ila allah waxu ku tari maysa way haddadan ilaalinin shay walba ilaalin buu u baahan yahay laa ilaaha ila allah muxamedun rasuululahi bay odhan hayeen nimankaas walaakiin hase yeeshee halow waxay ku xadgudbeen fii caliyin bay ku xadgudbeen wاctaqaduu fiihi cali waxay ka aamineen maa yactaqidu اlqubuuriyuuna qolyaha qubuurta aamina waxay aaminsan yihiin caabud waxay aaminsan yihin iyo waa ashbaahim kuwa la midka ahba qolyaha qubuurta daba taagan iyo kuwa tashriicaadka kale ku kufriya iyo xukumka ilaahayba waxay aamineen bay aamineen bal caaqaban wuxuu ciqaabay intaa kuma madaynine gubitaanka eh caaqaban wuxuu ciqaabay cuquubatan lam yucaaqib biha axada min alcusaad tii hore uu soo celiyey wuxuu ciqaabay cuquubo ciqaab uusan ciqaabin axada min alcusaad intii ilaahay caasiday ama xuduud kale ku dhacday ciqaabaan ku dhicin buu ku dhuftay oo maxay tahay fa inahu xafar allah muxuu u qoday alxafaa'ira godod buu u qoday xafaa'ir jamcu xafiira godod buu u wa ajaja lahum naaran dabna waa holciyo waa shiday wa alqaahum fiiha waa ku wa qaala wuxuuna yidhi markay leedaanoo midku u dembeeyey uu basay iyuu dul istaagoo fiiriyey markaasuu gabay ku tiriyey gabayga u dheeraa laakiin waxaa laga hayaa bayd ou beyteen baa la sheegsheegaa lama ra'aytu اlmra amra munkara ajajtu naarii wadacawtu qambura buui qambura cafwan qambara cafwan lamaa ra'aytu اlmra arrinkii markaan arkay buui amran munkaran arrin la dafiroon la adkaysan karin ruux iimaanla wuxuu dhowran kara inaysan ahayn markaan arkay ajajtu naarii dabkaygii baan shitay buu dabkii baan holciyey waa ay taqaanaane wadacuutu waxaan u yeedha bu qambaraan u yeedha wuxuu war soo kaco nimankan gub oo ka shaqee muxuu idin qoray anugu saasa maxfuudaadka iga ahayd laakiin wadaad baa iga hoos kac oo qambara akhri yidhi ma aqaan laakiin almaxfuud fii dihni waxaa weeye qumbura weeye dhib ma laha almuhim ninkaasuu u yeedhay wa qaala shaaciru fii casrihi ninkii shaacirkaha wuxuu ka yidhi casriga cali joogay niman kaleo shucaraa ka hadla qadiyadda oo muslimiinta ka mid ah wuxuu yidhi litarmi biya almaniyatu xayu shaaءat إda lam tarmi bi fi اlxufratayni إida maa أjajuu fiihina naara ra'aytu اlmowta naqdan hayra dayni buuri wuxuu i litarmi ha igu tuurta buui bi aniga almaniyatu geeridu xayu shaaad meeshay doontaa iga rida buui geeridu iyo wadku meeshuu doon ha iga tuuro ida lam tarmi bi fi lxufratayni labada god marba hadda isugu tuuraynin labada godoo lagu guray nimanki yidhi ilaaha ama macbuud a meesha la geliye haddaan marnaba aysan idhigaynin wax walba ha igu dhaca buui meesha xulici ka dhacay iyo dabka cali sameeyey wax laga sheekeeyey bay noqotay waa ku weyraxay nimankii ila mushrikiin bay noqdeen wuxuu idhi idaa maa ajajuu fiihina naara ay fiihimaa asalkeeda ahayd laakiin hadda xufrataynkii wuu iskaga beydkaa la maray mooyaane xufar badan bay ahaayeen idaa maa ajajuu markay shidaan oy ololiyaan fiihinna ee fi lxufari naaran dab ay ku shidaan ra'ayta almowta wadkii baad arki buui naqdan asagoo kaash ah haddaa laguu dhibi geeri wad baa bartaa kugu dhegi buui hayra dayn aan dayn ahayn yani wax soo daahi ma aha wey markaasa nafta lagaa siibi sheekhu wuxu uhi wاlqisatu qisadu fii fatxi اlbaari bay ku jirtaa qisada reer bani cafan nimankaasi cali uu gubay ee cali baa macbuuda yidhi ee xoradka u qoday oo u shideen naaray iyo wakayrihii kayrkiiba oo min kutub alxadiii wasiyar ee kutubta xadiidka iyo siyarka ah bay qisada ku jirta qisadu iyadoo musnada ah fatxubaariga mujalladka adugu ee labiyo tobnaad safxada laba boqol sideetan iyo labo dabcada daarurayaan ayay ku jirtaa ee saddex iyo toban kun jilada dhaadheer ah xaafidkuna wuxuu ihi markuu ka qisada keenay iyadoo faahfaahsan sanad isnaaduha xasan ama sanaduha xasan marjaca buu xaafidku yidhi qisada waxay iyadoo muawala ah ku timid meel buu u tiiriyey fi اljuz الثالث min أجزاء abi طaahir almukhalis bay ku timid buu ihi qisadu marka iyadoo musnada waxay ku jirtaa juska ajزada xadiiiga ee fara badan ee abi طaahir almukhalis afar mujalad baa lagu daabacay daaru nawaadir maktabadana waa yaallaa qisada maca sanad iyo ibnu cabaas iyo gabayga calib waxaad ugu laaban kartaa mujaladka koobaad raqamka aarka juska saddexaad waana masdar lxaafid xaafidku masdarkiisa halkaas weeye qisadu marka iyadoo ka faahfaahsan meelay ku timid oon kitaabkaa ka ayn ma iyadoo mukhtasara iyadoo kooban meelo badan bay ku timaada muslim abi shayba sunanka bukhaari tilmaamihiisa waa timaada laakiin iyadoo faahfaahsan waa fi اlأجزاء alxadiiثiya labi طaahir almukhalis juska saddexaad ahna kuna dhex jira mujaladka koobaad safxada saddex boqol soddon iyo shan soo lama qoranin raqamka aharku waa shan boqol afartan iyo lix maca salaama halkaa ugu laabta ibnu cabaas baa hawshii ogaaday waa ku kuxiga weye marka qisadu u dhameeye u isnaadiyey